bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf اlأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirka waa kii sagaalaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllahu عalيh ali waslm waxaa inoo dembeeyey xadiidkii dheeraa ee ku saabsanaa qisadii boqorkii iyo ninkii raahibka ahaa iyo saaxirkii iyo wiilkii yaraa min xadiidi suhayb radia allahu tacaala canh kunuu dul wareegayay in mabaadida iyo ruuxu wuxuu aaminsan yahay diinka ah uu u sabro u dulqaato u gegsado afar ruux buuna ku dul wareegaya sabarkaas waad soo marteen ghulaamkii yaraa raahibkii sabigii yaraa ee lagu waday dharabta iyo hooyadii afartaa ruux buu ahaa wixii kale shayaadiin kaleoo diinka ku xadgudbayay ahaayeen ama araahib asagoo hadda waa arkayseen horena wuu soo sheegay in la is-imtixaani doono oo marba haddii diinkan uu la ogaado iyo xaqan in la isdhibi doono o la isjarribi doono wuu soo sheegay dhibaatadii markay timidna waa u dulqaagtay u gegsaday waana ku shahiiday hulaamkii mutacalimka wax baranaya ardaygiina waa arkaysaan labtirkiisu in isagoo baxsan karay oo ilaahay subxaana wa tacaala mucjizaad fara badan ku gargaaray oo ku taageeray yuu haddana soo noqonayay liyubita qadiyatahu wa mabda'ah si diinkiisa iyo qadiyadiisa usugo sugo ummaddana ugu baahdo maslaxadiisii marka shakhsiga ahayd wuu laqay marka naftiisii iyo diinkii naftiisii iyo maalkiisiiba iyo xooggii iyo xoolaba wuxuu u huray in diinkiisi uu baahiyo oo uu nashriyo oo uu marka ummadda gaadhsiiyo ama alum hooyadu waa arkayseen nafteeda oo maysan cabsa ilmihii yaraabay u danqatay kadib waa joogsatay markay laba laba aflaysay buu wiilkii yaraa canaantay oo yidhi sabir oo xaqa u sabir fa innaka cala alxaq idan mar haddii kii yaraa u naxaysayba uu yidhi galdabka ummadaha ka hadhine ayadna marka waa ku dhiiratay afartaa ruux ayuu ku dul dulwareegayey xadiidku ku dulwareegayey marka meesha waxaa yaalla wax la yidhahdo jubni iyo tahawur iyo shajaaco saddexdaa macnaa kala jira waxay sameeyeen marka raahibku iyo wiilki yaraa ee mutacalimka ahaa ilmihii yaraa hooyadii canaantay dharabta lagu siday hooyadii intuba waxay sameeyeen waxa loo yaqaanaa ashajaaca ashajaaca maxay kale yihiin marka shajaaco iyo tahawur iyo jubni jubni waa fulaynimo af soomaaligeennu fulaynimona waxaa la yidhaahdaa inaad aad diiddo inaad hurto naf maal xoolo xoolo wakhti xoog mabda'da inaad u hurto ma ogolid mana yeelaysad mabda'aada diintaada caqiidadaada waxaad aaminsantahe wanaagsan inaad u hurto wakhti inaad u hurto xoolo inaad u hurto xoog inaad u hurto xeelad inaad u hurto maxaan kudhahda markoo u dambaysa naftada hadday soo gaadho aad u qadinto shaygaas waxaa la yidhahdaa aljubnu naftaada xuntaa kuwala weynaanaysa xoolahadaad la bakhayli wakhtigaadaad la bakhayli xooggaada iyo aragtidaadaad la wax walboo waxtari lahaa mabda'ada diinkaada ayaa qaali kula noqon kadibna waad ku bakhayli idan aljubnu wa cadamu tadxiyati fi sabiili illah cadam اtaضxiyati fii sabiil اllah maxaa kuu soo hadhay atahawur tahawurku waxaa weeye af soomaali ahaan qaar iska tuurid ishalwin la ishalwiyo waxaana laga wadaa inaad naftaadii iyo maalkaadii iyo xooggaadii iyo xoolahaadii aad ku shubto meelaan wax dana ku jirin wax maslaxa ah maslaxa adduunyo mid diineed mid aakharo mid adduun midna kuma jiraan idan marka wuxuu noqday tahawurkii wa altadxiyatu min hayri maslaxatin altadxiyatu min hayri maslaxatin maslaxadaa sharcigaa looga dambayn diinkaa looga dambayn mid adduunyuu caajila ha noqoto maslaxo aakharo aajila noqoto yacni markaad wax qadimayso eed xoog iyo xoolo iyo naf iyo maalba bixinayso eed eed eed xeelad iyo wakhtiba is bixinayso meesha waa inaad khayr adduun ka doonayso ama khayr aakharo aada leeda wuxuunbaa kaa soo gelaya maxaa yeele waxaan waa nicam ilaahay baa ku siiyey in lagu khamaaro lama ogolo biduuni faa'ida lama ogolo maa huwa marka ashajaaca haddaad fahanteen jubni iyo tahawur la kala fahmay tahawur maxaad tidhaahdeen altadxiyatu min hayri maslaxa min duuni muqaabil ma huwa اljubnu atamxdun fi sabiil اllah ashajaaca waa garateen waa maca ashajaaca altadxiya fi sabiil اllah ashajaaca intaas wey geesnimada laguu sheegayo waa inaad wuxurto maal sadaqo xoolo xoog wakhti naftada xataa haddii la soo gaaro ummadda aadamuhu markay huridda ay naftooda huraan maalkooda huraan xoolahooda huraan wakhti bixiyaan oo xoog iyo xoolaba isku daraan bay wax ku qabsadaan idan ninkaan wax huraynin adduunna wax kuma laha aakharana waxba kuma laha masaa'ibka marka ku qabsanaya diinka kugu qabsanaya iyo mabda'aadu waa inaad u aragtay inay yihiin nicmo nicmo iyo naxariis ilaahay kula doona inay tahay wanaad wuxuu odhan jiray sufyaan aلthawri laysa bifaqiihin man lam yacud اlbalaaءa nicmatan wاlrakhaءa musiibatan faqiih ma aha oo diinta muusan fahmin man lam yacud اlbalaaءa nicma ninkan musiibada iyo balaayada iyo dhibka diinka loogu geysan u arkaynin nicmo iyo naxariis rabbi la soo doontay ninkaa diinka muusan fahmin buuri wاrakhaa'a musiibatan nicmada iyo barwaaqada iyo barisamaadka iyo amniga iyo ladnaanta iyo caafimaadka iyo howlaha isku toosaya adduunyo ninkan musiibo u arkayninna diinka ma uusan fahmin buul yani waa marka fii muqaabili fii sabiil اllah ninka la odhan jiray fuday bnu ciyaad abu caliy azaahid isagu wuxuu odhan jiray laa yajzacu min almusiibati ila man itahama rabbahu laa yajzac min almusiiba ila man ittahama rabbah musiibada kama argagaxo oo dhibaatada kama argagaxo iyo balaayada ku timid diinkiisa iyo dhibka loo geysanayo ilaa man ittahama rabbahu ruux rabbigii tuhunsan oon ilaahay ku kalsoonayn oon yaqiin lahayn ayaa yaa musiibada ka argagaxo dhibsada bal waa inuu nicmo u arkaa marka sabirkaas ayaa ummadda laga rabaa oo wax lagu noqdaa dulqaadka gegsiga ayay dadnimadu ku jirto ay diinkiinnu ku jirto xadiidku marka macnahaasu xambaarsanaa xilliga ugu daraaye marka asxaabu rasuulilahi la dhibaataynayey ee lagu xadgudbayey ee qadaayaadkoodii lagu cidhiidhigeliyey baa nabiga ugu halqabsaday qisadaa qabsatay reer bani israa'iil khaasatan fi ummati nabiyina ciisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka ah wadaadka curwat bnu zubayr la odhan jiray taabiciga qiimaha badnaad garanaysaan ayaa wuxuu damcay inuu aado waliid bn cabdilmalik mise hishaam bn cabdilmalik buu ahaa oo dimish ka fadhiya oo markaa khaliif iyo boqor ah iyo haddanu ka gashay madiinuu ka baxay waadilqura markuu marayo ayaa lugta nabar yar iskaga arkay waa iska socdaa isagii carruurtiisi wixii la socdayba dimishquu tegey lugti xanuun bayba qaaday wixii hulo la odhan jiray baa ku dhacay haddana kansarka loo yaqaan dhakhaatiirti markuu boqorka u tegay waa lasoo dhakhaatiir baa loogu yidhi waxaa lay lugta in la gooyo mooyeen waaga dambe keliyahay u dhacaysaa wadnaha kow marka lugta waa in la gooyo dhakhaatiir badan baa loogu yeedhay waxay dhan waa in la gooyo lugta marka haddee lugti minshaar baannu ku qabayna waan xaquuqaynaa sidii alwaaxi baa saa la dhihiye sadaan aad ugu xanuunsanin daawaanku cabsiinaynaa ku suuxisay dheenoo caqligae maskaxda tagsiisa wuxuu ku yidhi idinku ma goyn kartaan lugta idinku waxbay cabsinin haabay yidhahda waan goyn karraa laakiin adaan kugu cabsanaynaa wuxuu yidhi ka socda waxaas iskaga taga idinku anoo nool oo soo taagan maskaxdeeda wax tagsinaya caqligii rabbi aan ku xusaa yeeli lugta iska xaquuqda lugti buu taagay asagoon erbad lagu durin oon kabya la marinin oo wax lagu buufiye jirin baa lugta la gooyey ardaydii la joogto waxay dhaheen xataa kah muusan dhihin laxawsi muusan muujinin lugtii baa sidii lagu gooyey waa la gubay waa la duubay isagoo dhaawacoo yaalay yo haddana islaan la socotay wiil yaroo dhasho uu watay baa intuu ka soo dhacay dabaqii wuxuu ku dhacay xeradii fardaha faras baa ku joogsado haraatiyi hilkan waa dhintay isagoo yaallo lugtu go-antahay baa loogu tacsiyey wiilku uu watay asna inuu dhintay wuu inaalilaystay wuu iska aamusay safarkii buu ka soo laabtay reer madiinaa soo dhoweeyey dhibkii gaadhana way maqleen waran baa le curwa wuxuu ku gaaray inuu calacalay doonahayy wuxuu ku gaabsaday laqad laqiinaa min safarina hada nasaba intaasuu ku gaabsaday lugti baa la soo gooyey baa ka laqmaday dantuulaha xataa kalama soo kulmay ninkii boqorka uu aaday ruux muslim waxaa la doonayaa in dadnimo ay ku jirto inta annagu kay gaadho muxuu samaynayaa ya tolkii intuu dhaafo yuu masaajidda ka istaagahayaa masaajidda dhibkiisa adduunko dhan buu marinayaa baryahana meel baasoo waxba aan qarinin baa wax lagu qoraaba oo la soo dhigi haddaana aad fahmaysaan qarsada ilaahay dhibka idinkaga imaanaya musaaibka idinkaga imaanaya min allahi subxaanahu wa tacaala dhanbaa idinku jirta u dulqaata u gegsada asxaabu qadaaya wamabaadi noqda manficiyiin ha noqonina alaxnaf ibnu qays annakhaci waxay dhaheen taabiciintu bisanadin saxiix lagaga wariya arbaciina caamban buu ishaan midigta alaa oon xaaskiisu carruurta isu ogaanay bacdamaa tawafiyaa la ogaaday afartan sanuu qaranaya ishaa inuu la yahay geedka ka duldhac maxaa kugu dhacay waan turanturooday waa yeel axmed qays ninkii xilmiga badnaaye dulqaadka badnaaye lagu mahmaahi jiray idan ruuxu wixii yaroo soo garaa hadduu oo aadamaha uu la aado waa tiinnu soo marray ahayd ilaahay buu hee ashakwa ashakwa min allah maxaa la rabaa ashakwa ila allahi subxaanahu wa tacaala xasan bnu saalix wuxuu ka sheekeeyey walaalkii cali bnu saalix bnu xay yaa xanuunsadayba muddo dhowr sanaa la marlinayay markii dambuu naf baxay markii la dhaqaye la rogrogaya waxaa la arkay intaasoo go'anoo dolasho kelidiisii beerkiisa u muuqdo weligiina lama ogaana xanuunka nooca ah, inuu ku yaallo feedhahan ka xanuunsan seeta waa roonahay xoogo baan yaro sheegan budhija ma sheegi jirin in uurku jirtiisa ay muuqato markii la dhaqayo unbaa lagu ogaaday dadku waxaa la doonayaa ilaahay subxaanahu wa tacala dhibkooda u sheegtaan aadamhana iska asturaan waxay kuu qaban karaan ma jiraan isu yimaadaan maxay ku tari karaan waxba kuma tari karaan hadday isku yimaadaanna kuma dhibi karaan ilaa inuu shaygaa dhibka ama dheefta uu ka yimaado min allahi subxaanahu wa tacaala xadiidku macnahaasu marka xambaarsan yahay وcan anas bni maliki radi allahu tacaala canhu qaal mara الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu soo maray bimra'atin haweenay tabkii ooyeysa cinda qabrin qabri agtii ku ooyeysa faqaala suubanu wuxuu uhi calayhi الsalaaة wasalaam itaqi اllaha ilaahay ka cabso gabadh yahay wاصbirii xaggana dulqaado wsabir oo musiibadan kugu dhacday u gegso fii riwaaya ya amat اllahi itaqi اllah riwaayo kale xadiidku uu leeyahy sidaasuu nabigu yaa amat allah addoonta ilaahayey ittaqi illah alla ka ilayka canii waa ismu ficil ilayka canii ibcad canii wajtanib canii ilayka canii iga dheeroobay iga fogow ilayka canii oo maxaan kaaga dheeran fa innaka adugu waxay lam tusab laguma asiibin bimusiibatii aniga dhibkayga dhibka ihaya maanta i kuma gaadhin bay tiri iga leexo nabi maxamedow marka haddaydu ma garanayso wadaad carbeed oo ansaareed ama muhaajirun bay moodaysaa wuxuu sheegahay riwaayo kale xadiidku uu leeyahay meesha fainaka lam tusab bimusiibatii waxaa ku yimid fainaka khilwun min musiibatii fainaka khilwun ay waad ka maran tahay min musiibatii fii riwaayo kale maa tubaali bimusiibatii dambe kama lehid ba waxay ahaysta sabar ah haweenaydan gablantay ee qabriga dulgowrirtaad leedahay waxba kuguma dhicina iska sabir yani waxay haystaan ku haysan iga dhaqaaq bay jir walam tacrifu nabiga ma aysan garanaynin gabadha markay sidaa lahayd riwaayo kale fajaawazaha wamadaa markay nabigu ku yaa amat allah ittaqi wasbiri addoonta ilaah ilaahay ka cabso oo dulqaado oo sabir waxaan waa dhici laha wax qadaraa weeye ina lilaahi ma ahad walahum ma acطa wa kullu shay cindahu biajalin musaman isbiri waxtasib ay tidhi waxay haysta kuma haystee wadaadow idhaaf ay tidhi nabigu waa iskaga tagaade muxuu sameeya hada usluub alxakiim fajaawazaha wamada faqiila laha waxaa lagu yidhi inahu nabiyu nabiga wanaagsanaa weeye axadkii hadda kula hadlaya kuwaaniya waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa fii riwaaya faqiila laha maa qaala laki rasuul اllah rasuulka ilaahay muxuu ku yidhi nabigu kii ku ag kula hadlahayey muxuu ku yidhi faahadaha mil اlmowt riwaayo markii la rasuulka ilaahi muxuu ku yidhi gabadha waxaa qabtay geeri waxaad moodo way naxday way ergaxday laba musiibaa iskugu darmatay wiilkooda ay ku sabri weyday iyo nebi maxamed oy la qaabishay weji aan ku habboonayn ruux muslim nabiga la qaabilo laba cudur weeye marka faakhadaha milu اlmowti geeri bay ku dhowaatay gabadhi gabadhi imaan lahayd aayadba hadde faatat baaba nabiy nabi maxamed albaabkiisay tagtay calayhi الsalaaة wasalaam falam tajidhu maysan helin cindahu cinda rasuuli lah sal slam falam tajid maysan helin cindahu cinda rasuli lah sal ly slam bawaabiina albaaba xajiyaal ama waardiyaal wax waardiya oo xaajib iyo bawaab iyo nabiga maysan ku arag marka horena waxay la garan weyday nabigu sidau boqorrada oma dhaqmayna haddi haddii istaaf iyo ciidan iyo alaabtii aad nugu rogteen nabigu uu wadan lahaa gabadhu way garan lahayd soo sidaa maaha waxaan ummadda aad ku rogteen soomaalida arag ee kii xoguhu lagu magacaabo masaajidda uusan imanayn ee dhul dhan loo xidhay hadduuba isku day salaada tukata salaad diblomaasi ah oo siyaasi ah yani aafa waxaa saasay la garan weyday haddana markay tagtay oo nabiga gurigiisi ay tagtay albaabka wax jooga ma laha istaaf ma jiro waardiye ma lam acrifka kuma garanay nabi maxamedo markaan saar ahaa ilayka canii fainaka lam tusab bimusiibati markaan ku kuma garanayn wa fii riwaaya yaa rasuul allahi wallaahi maa caraftuka rasuulka ilaahayow baan ku dhaartay kuma garanayni bay jir asbiru saasay ku dartay haddaan sabrhayaa inii asbiru hadalka ah inama asabru cinda sadmat اlأuulaa eraygeeda buu jawaab ka yahay intaasa xadiidka ka maqan riwaayada hadda uu sheekhu inoo dhigay halka faqaala subanu wuxuu yidhi inama asabru dulqaadka iyo sabarka layska ajir siinayo cinda sadmat اlأuulaa hardida hore agteeda weeye asadma cinda alcarab waxaa weeye laba shay oo adag marka la isku dhufto darbu shayi salbi bimilihi hay adag markaad hay adag ku dhufato laba dhagax oo kale laba bir oo kale markay isku dhacaan oo ishardiyaan baa la sadmada sadmada markaasaa la yidhadaa idan musiibadu waa shay adag weeye idan aadamuhu qalbiguisuna waa adag yahay waxyaabaha jabiyana waxyaabaha waaweyn ee naxdintalaa jabiya inama asabru cinda asadmat اlula hardida hore hardida hore agteeda ayuu sabarka kaamilkee layska ajirsiinayay wax lagaga qori uu jiraa ayib nabigu marka waxaa le usluub alxakiim buu isticmaalay daci lictidaaro nabigu kuma mashquulin nabi allo kuma garanaynin waa kugu xadgudbay sidaan habboonayn baan kuula hadlay nabi allah u raalli ahow hawlaha nabi kuma mashquulin muximadu waa maxay adaan raba inaan wax ku taro waad garan weyday haddana waa in laguu sheego xukunka diineedu wa bayaan اlxukmi laa yataakharu cinda alxaaja bayaan waa inama sabru cinda asadmat اlula hardida hore kugu dhacda musiibadu ayaa la rabaa inaad gegsato waxba aanay ahay cudur daaranin fainii la aqdabu ligayr اllah nabigu sidaasuu leey anugu naftayda oo ooma xanaaqoobana cadhoodee dan diineed baan ku wada waad fahmi weydeen laakiin hadda kadibna hayayna kana faa'iidayso hawsha ayada alayhi waa lasu waaay buaariy muslim wafii riwaayat lmuslimi riwaaya muslim uu le tabkii calaa sabiyin laha meesha ahayd tabkii cinda qabrin ayaa waxaa ku jirtay tabkii calaa sabiyin laha ilma yaro dhasho ka dhintay ayay markaa gabadhu u ooyeysay idan xadiidka waxaa ku jira sabarka lagaa ajsiin ee ilaahay tawaabka badan uu kaaga qorayo waa maxay waa markaad u dulqaadato oo marka horeba aad gegsatood sabirto waa inaga soo maray xadiidkii cajaban liamri اlmumini in asaabathu daraa sabara fakana khayra lah waa asabru cinda sadmati اlula sabartaag waa lama rabo wey maxaa yeele ruux walbo bini aadam ama ha noqdo mumin ama faajir ha noqdee musiibadu markay muddo hayso waa kii iska dulqaata muxuu samayn karaa intuu daalu waa sabartaag waabaa la yidhaahdaa marka horaa la rabaa marka iimaankaadu inaad aaminto sheegan allow ka yimid xikmad rabbaaniga ku jirta dan ay kuu taaba laga yaabaa ilahay inuu ka ajirsi niyada geli adaguna dulqaadoo af iyo adin iyo dhaqan xun midna ha la imanin waa innaga soo maray qalbiga inaad ka xanuunsato taas waa abiica bashariya laguma haysto sabarka laga hadlahayo waa in afkaaduna shay xun uusan ku hadlin adinkaaduna jeexjeex iyo galuus la jeexi iyo jeeb la jeexi iyo galuuse la gooyo iyo timo laysxagt aan lagugu arag baroor iyo qaylina dibnahaada aan laga maqal falkaada guudna aan uusan ka muuqanihee cadho aad ka cadhaysan tahay iyo isna cid iyo quusi aadan muujinin iyo ragubyood aadan muujinin oo dulqaad uu kaa muuqdo ama aaaru musiiba bani aadam baata way kaa muuqanaysaa waxaa laga hadlaya marka waa inaad dhaqan aanan wanaagsanin aadan muujinin kaasoo tusahaya inaadan hawsha ayadaa marnaba aadan mudnayn waxaad ka dhaadhicinaysaa inaadan mudnayn hebel waaka madaxaweyne ilahay adu muxuu kaa rabaa waad iska dhaadhicinaysaa tuhunkaasaa la diiday an tattahima rabbaka waa inagii soo maray huday bnu ciyaad abu cali azaahid laa yajzacu min almusiibati ilaa man ittahama rabbahu dhaqankaada wuxuu muujinayaa rabbi inaad tuhunsantood ku tuhunsan tahay gardarre iyo dulan oo nabaraadan mudnayn uu kugu dhuftay nabaraad iska dhaagayn uu kula soo aaday kuwa mudnaa in lagu habsado uu daayo adugu hilfaha kuu qaadayo warkaadaa tusahaya wa acdamu dunuubi cinda allahi waxay dhahen culamadu waa isaa'atu danni billah acdamu isaaatu danni billaah ilaahay oo malaha loo xumeeyo malahaad rabbi ka malaysana sood xumayso ood bi'iso ood mala idan shirkigu xaggee ka yimaadaa shirkiga iyo kufrigu wuxuu ka yimaada waa farcun can isaa'ati danni billaahi subxaana wa tacaala markaad ilaahayow tidhaahdo inuusan durbe kuu gargaaraynin oon dacwada kaa aqbalaynin usan ku ajiibaynin baad iska dhaadhicin waxaad ku carari awliyada awliya haddii awliya la adeeg ba la soo boodi waa isaa'atu danni billaah dhibka ku haysta rabbi inuusan durba kaa faydaynin ninkii soomaaliyeed la warbeenta maxaad ku fashaa runtay ka nacfi dhowdahay buuhi nafsa shayin baad aaminaysaa aadama iyo makhluuqa inaad ku cararto bu waxaad ka dhaadhicin rabbi inay kaaga dhow yihiin wuxoo dhan wuxuu ku dul wareegayaa ilaahay ood malaxun aad ka malaysato dhaqan gaalo weeye iska ilaaliyo idan gabadhan sabarkii loo baahnaabay ka tagtay qise ariif baa jirta cinda ahlicilm wadaadkii lo jiray silat ibnu ashyam alcadawi altaabici aljaliil min kibaar الtaabiciin asaga iyo wiilu dhalo curadkiisaa uu ku dhaaran jiray baa wada duulay muslimiintuo bariga dhexe ka duulay hindiya aaday buu ka qayb galay niyuu dalhid magaalo u dhow oo boqol kilomitr u jirta ayay ku shahiideen asaga iyo wiilkiisiiba in badan baan idhi dhiig islaam baad yaad dheefsanaysaane marka xaaskiisii oo gabadha odhan gabadhaad soo marteen gabadha ay dhihi jirta caaisho axaruuriyatun anti soo garan maysaan mucaada alcadawiya yaa xaas u wiilkana dhashay odayguna odaygeedii ahaa markii la maqlay inay odayguna shihiiday wiilka curadkaana shihiiday ayaa gabdhihii muslimaadka ee madiina joogay ama basre iyo ciraaq joogoo dhanba waxay dhan waxaan u tacseeyeynaa mucaada alcadawiya haweenko dhan baa u yihi muslimaad gabdhihii markaasay tida haddaad ii tahniyeynsaanna soo dhowaada haddaad ii tasiirinaysaan iska tagay jir tacsiibaad u socotaan mise hambalyo iyo mashxarad iyo allaas baad ii wadaan waxay dhaheen waan kuga tacsiyeynaynaa iska tagay jir anu tasi uma baahni waxaan u baahnaay allaas iyo mashxarad baan rabaabay jir anugu maxaa yeele waxa ku yimid odaydaygii iyo wiilkay waa maxay waa shay laiskugu hambalyeeye ma aha shay ilmada intii la duge iska sawiraadee ilaahay baa qadar <laughs> eh, la yidhahda ma aha mashxarad bay u baahan tahay tiraawashaa haweenku iska dareereen yani waxay dareemaysaa he waa warkii baa sufyaan thawr uri laysa man lam yacudda albala'a nicmatan wاlrakha'a musiiba beliyadan waxay u aragtaa inay tahay nicma min allahi rabbi la soo doontay oo dadku aysan haysaninba zawjkeeda oo shahiid ah oo kuu shafaacaqadee sabciina min ahli beytihi curadkeeda oo shahiid ah waa laga mashxaradaa dhaqanka noocaasi in laiskugu taniday shahaada iyo hawlahaas amminkan reeshaan buu ku dambeeyaa qoryaan lee falastiin ma aragtee markii wadaad laga dilo ama ama xerow laga dilo maxay sameeyaan xaflad aroos bayba dhigahayaanba xaflad aroos waa dhiirigelin way fiicantahay idan waxaa la doonayaa shayga uu rabbi kula soo doontay qiimihiisa inaad garato odan dhib u arago dheef u aragto وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال rasuulka ilahi wuxuu yidhi yaquul اllahu tacala xadiis اlqudsi ilaahay wuxuu leeyahay ummaday maa licabdi اlmu'min addoonkayga muminka ooma ahaanin cindii aniga agtayda jazaaun abaalmarin idaa qabadtu haddaan qaado safiyahu shaygu jeclaa asafiy waa man yusaafiika alwudda ruuxa si daacadda ah kuu jecel eed aad kugu dheertihin baa la safiga la wa safwatu kulli shayin khaalisuhu shay walba safadiisu waa inta xulka ee la miiro yuqaalu alliqxatu asafiya hasha baxdayda ah firka wanaagsan ee caanaha badan baa safi la idan safigu waa maxay waa alxabiib alkhaalis ruuxaad aad u jeceshahay neef adduunye ha noqdo ilma ad ha noqdo walaal ha noqdo waalid ha noqdo xaas ha noqdo ninkaadi ha noqdo saaxiib lilaahi ha noqdo waa shayga xabiibka khaaliska ah idaa qabadtu haddaan qibdoodo bican haddaan ka qaado oo aan nafta ka gooyo safiyahu kuu jeclaa oo min ahli dunya adduunyada dadkeeda ah, uma اxtasabahu kadibna uu ajri ilaahi ka dalbo uma اxtasabahu waa maxay uma sabra calaa faqdihi طaaliban اlأjra wey u sabro waayitaanka aad saaxiibkaa weyday ilmahaadii weyday walaalkaa weyday waalid weyday xaas weyday zawj weyday dhibka xoolihii khasaaray ay baddu la caariday gurigii kaa dumay wixii aad jeclayd ayaad u dulqaatay sabirkiisa adoo weliba neyda ka ilahay inuu kaa ajarsiiyo ilaahay muxuu oo ma ahanin kumana abaalmari waxaan ka ahayn ila aljanna waxaan janno ka ahay lianna aljanna waa maxay waa daaru lasfiya baa la yidhi shayga aad niyadaada ku jira qalbigaada ku dubnaad u jeclayd marka intaad u sabirtay waayitaankiisii ilaahayna ajir ka dalabtay daarulasfiya baa lagugu abaalmarinayaa daarulasfiya baa lagugu abaalmarinaya rawaahu lbukhaari bukhaari baa fii bacdi riwaayat idaa qabadtu sifwatahu sifwatahu asifwa iyo asafiyu waa isku mid waa isku mid waa alxabiib alkhaalis وcan caaشha radi الlahu tacaalى canha أnaha sأla rasuul الlah rasuulka ilaahay inay weydiisay sheegto hooyadeen can الطaacuuni baalka طaacuunka la yidhaahdo طaacuun warar badan baa ku jira aacuunka asalkiisu waa waxaa inagu dhihi jiray kudka ama qanjaha waa nabaro ka soo baxa meelaha goljilacda ah kilkilaha meelaha xoobaysta ah keliyaha dhagtadhagaha meeshooda dambe jirka meelaha jiljilcsan buu nabar ka soo boodayo aad u qandho badan weeye kadibna ruuxa markiiba nafta ka gooyoo dila mararka qaarkood inta xubnaha atraafta ku dhaca oo ku gooya oo juudaanku dhanka ka shabaha طaacuunku asalkiisu kaasaa la yidhaahdaa subrun wuxuu sheegay fi axaadiiث صaxiixa inuu yahay wakhzu acdaa'ina min aljinni waa wareen iyo tumaati ka jinka ka yimaada oo dadku u geysta marka kaasa asalkiisa la waagi dambe intii la ballaadhiyey mafhuumkii طaacuunka ayaa طaacuunka waxaa loo baxshay xanuun walba ummadda wada gaadho camima xanuun walba oo ummadda ekeeya si safmaroo wadaran loogu leedo ayaa aacuunka la yidhahda waagi dambe marka wabaaga ayaa la yidhahda marka kullu aacuunin waa wabaa walaysa kullu wabaa'in aacuuna sida raajixa ah qolyaha aacuunka iyo wabaha isku ka dhiga kullu maradin caamin ayay dhaheen waa aacuun xanuun walba ummadda ekeeyo oo simo oo wadar dadka u laaya sida kaa dadka ummadda baabi'inaya maxaad tidhaahdeen coronaviruska oo kale waxay leeyihin waa aacuun waa wabaa marka in wabaaga iyo taacuunka isku mid laga dhigo wadaadaha marka ul oleeya fara badanoo mutaqadimiinle mutaakhiriin leh sida raajix laakiin taacuuni wabaa way kala duwan yihiin xanuun walbo ummadda ekeeyo wabaa baa la yidhaahdaa laakiin taacuunku waa ka duwanya waa nooc ummadda ekeeyo oo baabiya laakiin meelo gooni ah ka soo baxa qandho gooni a ah leh dad maxaanku dhahdaayey qaab gooni ah midab gooni ah leh waa nabar kud iyo qanjo nabar soo boodaya wey markuu marka nabarku madow yahay baxdintu ay madowdahay bay u daranto dadka nafarba kama badbaadaa la yidhaahdaa xanuun ka dhib badanna bini aadan ma soo maro sida loo leedo fii yowmin waaxidin ayaa madiinatu basr ay ku nooreen laba boqoloo kunoo ruux iyo toddobaatan kunoo ruux naf baxday hal maalin xilligii taabiciinta toddobaatan kunoo ruux xaafid bn xajar xilligiis wuxuu ka sheegay qaahira masaajidda u waaweyneed masar in jamaacadii soo gashaba nafar uusan ka baxayn dadkii bannaanka suuq waa la daadsan yahay masaajidkii waa la soo geli muslimiinta tukan hayaan qaybna masaajidkay ku hadhi qaybna yaa allah bay oga bixi iyagoo guryahooday tagaan kadib gurigu nafbaxahayaan xaafid bn kaiir xilligiis wuxuu ka sheekeeyey baqhdaad iyo dimishqoo kale intuu ka dhacay in albaabada dadka loo soo xidhayo reer dhan baa albaabka loo soo xidho halkaas ku laanaya wax abaali ma jiro idan waxa taacuunka asagu hadduu yimaado dadku aad buu u baabi'iya waa ka daranaya waxaan aanu arkayno waxaa keenaya marka in la kala duwo ataacuun walwabaa la kala duwo qolyaha hadda mucaasiriintana coronavirus bay rabaan inay taacuun inooga dhigaanoo ajirka xadiidka uu sheegaya ay coronavirus inoo geliyaan marka waxay dhaheen coronavirus laftigiisu waa taacuun taacuun ma aha coronavirus waa xanuunkii wabaaga la odhan jiray weeye maxaa yeelay nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam taacuunku madiina ma galo ana taacuuna laa yaqacu fi lmadiina saxaabadu iyo taabicin o dhan waxay isku waafaqeen wabaagu inuu madiina ka dhacayo laakiin taacuunku uusan ka dhacaynin farqun bayna alwabaa'i wاlطaacuun aلطaacuun laa yadkhulu اlmadinata madinata rasul sl ly slam wاlwabaau yadkhuluha kamarada min alamraad farigaasaa udhaxeeya laakiin daacuunka dhibkiis sida u dhib badan yahay xanuunaha lamidkae ku dhow hadday inagu dhacaanon u sabiro ajirka daacuun waa ka helaynaa laakiin labada shay ee kala duwanaa sharcigu kala duwan isku mafhuum isku xaqiiqa in laga dhigo maan diidannahay dhib ma laha annaha sa'ala rasul sal lay slam waxay weydiisay can aacuuni can asli aacuun bay weydiinaysaa muxuu ahaa nabi allow xaggee ka yimid faahbaraha nabigu wuxuu u sheegay hooyadeen annahu kaana cadaaban inuu ciqaab ahaan jiray طaacuunku yabcaثuhu اllahu tacaala uu rabbi ku diro calaa man yashaau axadkuu doono ummadii hore ah alumam الsaabiqa ummaddii hore nabi axad ka horraysay cadaab iyo ciqaab lagu ciqaabo markii la keri waayey kibraan lagu sii daayo u ahaa oo maalin keliya dhammeeya annahu kaana cadaaban ay ciqaaban muqadaman mucajalan oo lasoo hormariy yabcauhu llahu rabbi uu ku diro ku sallido calaa man yashaau min cibaadihi oo addoomihiisa ka mid ah. allahu tacaala ilahay wuxuu ka yeelay waagi dambe raxmatan lilmuminiin naxariis buu ilahay muminiinta dhigay waa haddii la garta haddii ilahay wuxuu dhigo wey raxmatan naxariis lilmuminiin oo seenabaa low naxariis oogu yahay falaysa min cabdin addoon ma jiro yaacu fi aacuun yaqacu ku dhacaya fi aacuun aacuun baa ku dhacaya beledkuu joogay iyo goobtuu joogay iyo asagiiba fayamkuu fii baladihi ku nagaadanaya saabiran asagoo dul qaadanaya muxtasib ilaahay ajir ka doonaya yaclamu og annahu laa yusiibu inuusan ku dhacaynin ilaa maa kataba allaahu lahu rabbi qoray mooye wax kale uusan asiibaynin waa caqiido tawakul tawakul ayb ilaa hadduu addoonkaa jiro kaana lahu waxaa u ahaanaya addoonkaas sidaa u dulqaatay hadduu dusuisu u dhimaninbe milu ajri shahiidi ruu jidka ilaahay ku dhintoo lagu dilay ajirkiisoo kaleu helaya axaadiitu waxay caddaysay man maata bitaacuuni inuu shahiid yahay ninku daacuunku uu dilo intuu ku dhaco dilo ee u dhinta waa shahiid ka shahiidin baa la ictibaaranaya bal axaadiitu waxaa ku yimid aakhara marka la soo saaro oo shuhadadu yimaadaan gaaladu ay laysa iyagoo dhiiggoodu butaacahayo alriixu riixu maskin wallownu lownu damin iyuu ninka daacuunka udhintaas le anagu daacuun amba shiid baana oo shahiid tahay meelihii kudku ka soo biday qanjou dhiigu ka butaacay asna waa anagu waa ka dhiigu socdo dhiiggiisa midab dhiig buu leeyahay wuxuuna u carfahayaa dhiiggii shuhadadoo kale waa la israacinayaa almayitu biaacuuni waa shahiid wاlmaqtuulu fi sabiil اllaahina waa shahiid midkan ruuxan waxa waa ruuxii beledkiisiibuu ku dhacay xanuunki waa gegsaday ma figin ila laga cararo moogta waay keenaysaa waxay eh, iimaan la'aan bay keeni dulqaadir la'aan bay keeni dacfu liimaani bilqadaa'i waalqadar bay keeni ninkan waa ninkii u gegsaday u adkaystay laakiin ka badbadaan u dhimanin wuxuu leeyahay milu ajri shahiid isagu shahiid ba laakiin muxuu leeyahay shahiid ajirkiisa kaa siinaya idan shahiidku waa kaa sarreeya waxyaabo kaleu ku dheeryahay khasaa'is miisaad buu ku dheeryahay laakiin adugu ajirka shahiidka ayaa lagu qoraya idan maxalushahiidku sheekh kor waa maxay fayamkutu fii baladihi saabiran muxtasiban yaclamu annahu laa yusiibuhu ila ma kataba allahu lah rawaahu اlbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyo wa can anas bni maalik radi allahu tacaala samictu rasul lah sal lay slam cafwan qaala wuxuu uhi saxaabigu samictu rasulla sal lay slam rasuulka ilah baan maqlay yaquulu asagoo leh ina allaha caza wajal ilaahi subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu yidhi ida btalaytu cabdii addoonkayga haddaan imtixaano oon jarribo maxaan ku imtixaanayaa bixabiibatayhi labada indhooda u jeclaa xabiibatayhi labada indhooda oo aan ku imtiaana cafwan oo fasabaro uu dul qaato u gegsado waxaan ugu badelayaa minhuma min alxabiibatayn aljanna jannan ugu badalaya yuriidu wuxuu ujeedaa nabigu caynayhi labadiisa indhood buu u jeedaa idan maxaa yeeley indhaha maxaa xabiibatayn nabigu u yidhi lagu jecel yahay weeye labada shay ugu qiibadan xubnaha ilaahay aadamaha uu siiya daahirka ah ee lixda lixaad la yidhaahdo waa taqaanaane qaybta ugu qiimo badan cinda allahi wa cinda rasuuli wa cinda almumin waxaa weeye wa cinda annaas waa labada indhood wey waa labada indhood ruuxaad xurmaynayso waxaad dhihi anta cindii ka cayni cala alra'si waalcayn baad leedahay bicayni araxma laa yanduru llahu ilayhim walaa yusakiihim baad qur-aanka ku maqlay iyo axaadiista in badan indhuhu waa hawsha ilaahay makhluuqaadkiisa aayaadkiisa kowniga ah faaqiga ah wax maqan ood aadi karto waxaadan aadi karin wax ka hor jooga lagu akhriyo diinka barto nicmo nicmo gooni ah weeye indhuhu idan ayagii nicmada haddii adduunka lagaaga qaado ood u sabirto abaal aan janno ahayn ma ajru sabri calaa dahaabi اlbasari ayaa ka fadli badan nicmat albasar qudhigeed aljanna lagu siinaya nicmat dunya hadday ku dhaafto adduunka lagaga qaadoo sabirto aakhira maxaad leedahay ayadii wax ka khayr badan baa rabbi ku siinaya subxaana wa tacaala ida btalaytu cabdii addoonkayga haddaan jirraba ku imtixaano bixabi waa imtixaan dulqaadkaada la fiirinaya iimaankaada la fiirinaya gegsigaada xamdigaada ida btalaytu cabdii addoonkayga haddaan imtixaano bixabiibatay ay bidahaabi xabiibatay aw biakhdi xabiibatay aw bifaqdi xabiibatay labadii uu jeclaa oo indhaha ah fasabara uu dulqaatoo sabro cawadfuhu minhum aljanna jannana ugu badelaya nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka ilaahay lixaadka uu ka qaaday matalan ama dhagaha tiray ama indhaha tiray ama lugaha tiray ama caqligaba uu ka sii qaaday dadka uun dhibka adduunye la kulmay ee curyaanka ama dhibaataysan ahlulbalaaga ah aakhare markay yimaadaan oy arkaan dadkii bad qabay aan la imtixaaninay ilaa aan laga qaadin oofna aan la tirin ay arkaan ajirka ilaahay uu siinay awaabka uu siinay dadkii la imtixaanay nabig wuxuui waxay jeclaysanayaan nin walba lixda lixad adduunkan lagu soo tiri lahaa dadkeen hadda dhammayska tiri wal madax taagaya xaragoonaya dadka curyaamada dabada ku siqahaya rafaatan ama curyaanamada en hadda inagu quusanayna quursanayna in badanoo ka mid ah aakhare waxaynu jeclaysanaynaa lixda laxaadba indhaha iyo aragga iyo dhagaha iyo wax walba ilahay inuu ku tiri lahaa saad u hesho waxaanu ajira laakiin adduunka uun laysririixaaya aakhare waxaa lagu xisaabtamay xasanaad iyo meeqaan rabbi subxaanah wa tacaala وعن cطاء بن رافع رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى قال وxuu hi cطاء cطاء المكي قال لبن عabاس cabdulahi bn cabaas wuxuu igu yidhi abu cabdiraxmaan abulcabaasna waa loodhan jiray alaa uriika imra'atan min ahli اljanna ardaygiisa caaab wuxuu ku leeyahay alaa uriika maan ku tusa miyaanan ku tusayn imra'atan haweeney min ahli janna ahlu janna oo joogtaba iyadoo adduunka joogta islaam nabiga jannada ugu bishaareeyey maan kuu sheego ku tus sucayra gabadhaa la jiray gabadh xabashiyeed ah ayay ahayd ethoobiya kasoo jeeda xabashiyad ayay ahayd muslimad ah sucayra umu zufar alsadiya min mawaali bani asad mawaalidoodii bay ahayd faqultu waxaan idhi balaa haayatus haddii haddii lagu yihahdo ruux adduunka isagoo taagan ahlu jannaa xaggana iska shaqaysanaya maan indhaha kuu saara maxaad ka soogay qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi hadihi almar'atu asawdaa waa gabadhan maaran ama cataa wuxuu yidhi riwaayadii bukhaari baa caddaysee iyadoo kacbada sallaankeeda ama jaranjaradeeda ku fadhida ayuu i tusay ra'aytuha imra'atan طawiilaة sawdaa calى sitr اlkacba calى durj اlkacba waa riwaayo khaariji صaxiixayn atat الnabiy nabiga gabadhaasay ahlu janno ku noqotay atat nab suubanay u timid faqaalad waxay tihi inii nabi allow inii anugu usracu waa la isuuxiyaa waan suuxaa xanuunkan suuxdinte waa li'aanta ah, jin baa dhibi jiray jin suuxintu waa laba qaybood midna waa xubin cudwi ahoo oxijinku maskaxda ku yarada ama xiidho istaaga iyo waxyaabaha keena oo marka waa dhakhaatiirta daaweeya midna waa suuxdin uu jinku sabab u yahay gabadha marka umusufar ama sucayra xanuunkaa jinkaa dhibi jiro la suuxi jirtay faqaala waxay tihi inii usrac nabi allo waa la isuxshaa waa la ilagtaa wa inii aniguna atakashafu waan faydma atakashaf yani cawradeeda faydanto markaan suuxoon dhaco ruux galgasho maradii baa ka dhacaysa fadcu llaha tacaala liilaahay ii bari ilaahay inuu caafiyo cawradan aysan iga faydmin qaala nabigu wuxuu ihi u firsuubanu calayhi salaatu wasalaam gabadhaasu u dooransiiyey in shita haddaad doonto gabadh yahay sucayra'ah ama umu zufar sabarti waa dulqadana waa sabra xanuunkaas wa iska wadan walaka ljanna jannana ku aata abaalkaadu waa janno feermayso wain shita haddaad doontana dacawtu allaha tacaala ilaahay baan kuu baryey an yucaafiyaki an yucaafiyaki inuu ku caafiyo waana ku caafinaya faqaalad waxay tidhi gabadhii asbiru waxaan bani aadan u dulqadanin bay u dulqaadatay adoo suuxaya oo dhagaxa madaxa la heli oo galgalanaya haddii lagu yidhahdo haddaad doonto ilaahu caafi o dhan waad ka bodo berrex haddaad doonto waa iska dulqaadan waa iska jajabi inta adduunkaa dhowna jannadaadi waa diyaar maxaa dhihi lahay nabi allahu akhra waxaan ku gaadha maba hayee nafti baa hayse say dheh so sidaa ma noqoteen bini aadam waa taqaanaa ina iimaan siiyey mooye fa qaala waxay tihi gabadhii eh, umu sufar abir nabi allow waa dulaadan waa sabraya laakiin hal codsi nabi allow xanuunka waa u dulqaadan laakiin cawradeeda faydmaysa culays bay uga haysaa taa waa masle diineed lannu ma aha sabir meeshaa ma gala idan qaybtay ka dacwoonayso xanuun buu ahaa hadda waay nabi allow marka xaalad diineed baa timid faqaala waxay tihi innii nabi allow anugu atakashafu waan faydmaa ay tadharu awratii tatakashafu cawratii fadcu llaha ilahay ii bari alla atakashafa inaanan faydmin fadacaa laha riwaayo kale cinda albazaar inii akhaafu اlkhabiia an yujaridanii alkhabii maxay ujeedaa jinkii dhibayey inii akhaafu اlkhabiia an yujaridanii jinka ay dhibahayay i tuuraya nabiga alloo ka baqaya inuu marada waa shaydaan gaal ah marada iga faydee inuun cawradeeda ag mari karin oo marada iga faydi karin intaas ilahay iga bari xanuunka waa u dulqaadanaya tiba rabbi oga barya maalinka ugu dambaysa gabadhaasoo hadday dhacda cawrateeda la arko maalinka ugu dambaysa fadacaa laha rasulla rasuulka ilahi baa u duceeyey muttafaqun calayh xadiidkan waa la isku waafaqay riwaaya basaari ay wariyeen iyo ibn abi shabi iyo markay dareento xanuunku inuu soo hayo oy baalli ku soo socdaan ama ay dareento ileen dadka xanuunkan qaba jinka dhibo way dareen ama madaxaa soo xanuunaya ama wadnaha lasoo yar qabanaya culays buu dareemaya in lasoo yar ruuxuu dareemaya kacabaday tegi jirtay markaasay qabsan jirta maradeeda ma suuxi jirin marka intii badnayd marka ay noolayd oo dhan waxay ku noolayd kacbada agteeda maalinka marka cataa la tusahay waxay ku fadhiday jaranjarada kacbaday fadhiday wa kaanat imra'atan xabashiyatan طawiilatan sawda gabadh dheer oo laf weyn bay ayadoo muslimiin o ree gabadhaas weeye culimmadu waxay leeyihiin xanuunkan oo kale ruuxuu ku dhaco oo fa sabara mila sabriha muxuu leeyahay ajirkeedoo kale laha aljanna laha aljanna laakiin bini aadan hawshay u dulqaadato u dulqaadan kara ma jiro waxaa ku jira marka xadiidka macaani badanoo alأkhdu bالشhidaة واlأfضل liman qadara calayh laba arrimood midda u adag ee u fadli badan aduguna kugu dhiban inaad dooran karto haddaad u dulqaadan karto nabi muxuu doorsiyey gabadhaani inay sabarto xanuunku u dulqaadato inuu nabigu u duceeyo ilahay xanuunku ka sii qaado way dooratay lanno yaqiinteeda tawakulkeeda aad iyo aad xoog badnaa waxaa kaloo ku jira jawaasu tarki dawaa in la isdaaweeyo la isdhakhtarin la iska dayn karo adoo feedhoo ku shanqarayo naftu kahayso qandhadu saa ku karinayso bankilaanku sina iska dayaad leeda ha wadee qaada daawado dhan iska dayn kartaa xanuunkaa badanee ku dhibay ajir badan baad ka heli waad iska dayn kartaa waajibaan lees daaweeyo waa shay bannaan weeye haddaad xanuunkaad u dul qaadan karto u sabri karto khayr jawaasu tarki dawaa ayaa ku jira xanuunkan marka jinka anaad ruux waxaa doonaya ilaahay subxaana wa tacala allah wax walba maamule inuu ilaahay u sheegto subxaanaه wa tacaala sidqi iyo yaqiin iyo tawakul uu la yimaado wa can abi cabdiraxmaan baabu sabri marka xadiid aad u qiimo badan dheer buu ku keenay imaamku wa can abi cabdiraxmaan cabdillahi bn mascuud alhudali radi allahu tacaala can qaala wuxuu idhi saxaabiga kaanii anduru inaan eegayo in hadda indhaha ku hayaad moodaa ilaa rasuuli lahi rasuulka ilahi sal lay oo yaxki ka qisoonayo ka sheekaynaya nebiyan min alambiyaa nebi ambiyada ka mid ah nabiga inuu nebiylahi nuux yahay ayaa loo badan yahay nebiylahi nuux calayhi salaatu wasalaam axaadii dacfi ku jira sanadkeedu oo u wariyay ibnu isxaaq fi kitaabi اlmabda ibn abi xaatim fii tafsiiri fi suurati الshucaraa ayaa wuxuu ku yimid inuu nabiga ahaa nebiyulaahi nuux kaanuu yabطishuuna bihi fayakhnuquunahu xatى yuغshى calayhi faإida afaaqa qaala allahuma اغfir liqowmi fainahum laa yaclamuun nabigay markuu diinta u sheegay ku boodahayaan markaasay u gacan qaadayaan oo ay nabaraynayaan oy dilayaan wayba ceeshin jireenba xamagay la fadhiisan jireen markaasuu nabigu suuxi jiray markuu suuxay u dhacay ka dareerahayaan hadhow markuu miirsado soo kaco wuxuu ka bilaaba allahuma اغfir liqowmi fainahum laa yaclamuun ilaahw tolkay u dembi dhaaf garan mahayaan waxay samaynhayaan dhibka ii geysanayaan salawaat ullaahi wasalaamu calayhim darabahu qawmu nabigaasu ay garaaceen tolkii darabahu qowmuhu tolkii baa garaacaya oo dilaya faadmahu ay ka wa huwa yamsaxu dama dhiiggii uu iska masaxayo uu iska daliigayo can wajhi wejigiisa uu markaa u ka tirtirayo yaquulu leh allahuma kfir liqowmii allow tolkaygu u dhaaf fa inahum laa yaclamuun waxba garan maayaan nimaad kabtaada tolayso maali jira kafankaada kafankaada tolhayaa jira wuxuu la daba taaganya daawada iyo khayrka iyaguna dil bay ugu jawaabayaan markuu soo kaco ilaah waa gacalcun cunwaxoodii u dhaaf buu iska nabigu waxaa ku jira fiihi sabru اlambiyaa ambiyada sabarkooda wax la xamili karo ma aha in aadama aad khayr u wado ood leed warkaale jannadii baad gelaysa intaan yeel oo kadib kugu joogo iyo haraati iyo cunuhu kugu dhow ilaa aad socdo oo isku kaadido kadibna hadhow markaad soo miirsato ilaahu cafi oo dembigiisa dhaaf hawshaa bani aadan ma awoodo allahuma waalidko kale waalidku mararka qaarkood way sameeyaan ilmahoodii baa wuxuu doono ku samayn markaasay duca la daba taagan yihiin ducay iskala daba taagan yihiin waxbay iska siinhayaanoo waalidku asagu waa baab kale laakiin ada waa maxay ninkaaniga sidaa ii galay waxay ku leeyihiin ninkii sinaantaada diida sarayntiisaa la diidaa inaad sinaataan ninkii diida maxaa la diidaa sarrayntiisaa la diidaa war aan sinaan wada noolaan maya adna noolaan maysid baad leedahay ninkii shan ku saara maxay leeyihin toban baa la saaraa waxooda waa saas intiqaamkaa ku badan aadamaha kale argoosiga ama alambiya iyagu baabkoodu baab kale wey allaahuma اkfir liqawmii ilaahw tolkay u dhaaf fainahum laa yaclamuun waxaa kaloo ku jira jawaazu اducaa'i biاlmakfirati lilkaafir اlxay gaalka nool een dhimanin in dembidhaaf rab loogu ducayn karaa ku jira limaada waxaa wey lأna اlغufraana ystalzimu اliimaana wاlإslaam markaad leedahay ilaahu gaalka u dembi dhaaf isagoo nooloon dhimanin waxaa weeye bimacnaa ilaahu hanuuni weeye oo islaami oo diinka soo geli iimaankaasoo keena in dembigooda la dhaafo maa kaana linabiy waladiina aamanuu yastakfir lilmushrikiin walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ba aayadda cad suura towba ku caddays intuu nool yahay dembidhaaf farba waa loo weydiin karaa laakiin bacdamaa uu dhintay lama dhihi kara lahu dembidhaaf hadduu nool yahay alla u naxariis lama dhihi karo kala fahma ilaah u dembi dhaaf iyo ilaah u way kala duwan yihiin gaalku markuu nool yahay alla u naxariis lama dhihi karo hadduu dhintana kaba sii daran waad ku gaaloob hadaad tidhaahdo gaalka bakhtiyey sida qolyihii ogaadeen ugu gaaloobeen male zanaawi qolyihii jirjiga ya idinku harteda maxaad ku gaalowdeen ya hadda sheegi maayo anaa og waxyaabada eedeen baan oga qolyahan aan ka dhashay baan ka adkaa iga daa intiina iska jooga almuhim malesaraama markuu dhinto waa ogtihi qolyo ogaadana qur-aan u akhriya mare inuu ilaahay u naxariisto ogaada hadda xaqiiqa jirta wey kaftan baad moodaysaa ogaadeen markaan ka hadlaya nimankii dembiga galaan ka hadlaya ninaan dembi gelin kama hadlaayo nabi maxamed ba allahuma calayka biqurayshin nabigu masaas habaaray soo quraysh isagu ma aha oo saxaabadu ma aha hadalka marka la idlaaqayo wa waxaa loo jeedaa dembigan gashay maray u akhriyeen allah u naxariistay ma dhimannin waa nool ha yidhaahdeen islii waxaa idinla joogooda haddii loogu yeedhay inay marraha ka akhrinayaan soo cararay yaa jooga waxba hadda hawshaa ku mashquulta waad ka warqabtaane gaalku haduu nool yahay looguma ducayn karo allaw u naxariiso hadduu dhintayna ninkii yidhahda u naxariiso isagaa gaal ah muslim ma iska ilaaliya gaal dhintood ogta inuu gaalnimo ku dhintay allahuma arxamhu haddaad tidhahdo faqad kafarta biاllaahi اlcaiim hawsha inaad fahantaan waa muhim jiddan hadduu nool yahay maxaa u daliil naxariis loogu ducayn karin xadiidka aad saxiixa taqaaneen yuhuudda maxay samayn jireen nabiga agtiisa ku hindhisi jireen muxuu dhihi jiray yahdiikum ullah maxay doonayaan nabigu dhaho maabaadan taa lama ogolo in allaha xaramahumaa cala alkaafiriin wanaxariis idan gaal nool iyo mid dhinta naxariis shuqulkuma laha ama alkhufraan intuu nool yahay ilaahu u dembidhaaf waa la dhihi karaa suu u islaamay bimacnaa dembigiisa dhaaf waa maxay ilaahu ku hanuuni asbaabtii lagu dhaafi lahaa dunuubtiisa hadduu dhintay ka warrama hadduu dhintana allow u naxariiso iyo allow u dembi dhaaf iyo allow cafi midna ma dhihi kartid dadhahdana islaamkaad sheeganaysa xogkan jeed beentaa wey faariqii udhexeey muxuu ahaa sayidina cumar muxuu ku yidhi abubakar markii sulxudaybiya wuxuu yidhi abubakarow nabigu hawshan uu feermayso duli naguma ah oo kan alaysa qatlaahum fi الnaari waqatlaana fi اljanna nacam buuri bilaal bari alaysa qatlaahum fi الnaari waqatlaana fi اljanna fi qiso kale waa masala maqtuuca gaalku hadduu gaalnimo ku dhinto inuu naar ku waari oy quwaaxi waa masala qaطciya min addiin ninka ka shekeeyana waa gaalgaas weyn weeyaan shuqul nagu lahayn iska ilaali hawsha ayaan lagu khaldami muطlaqan wa nawcan wa caynan wa tacyiinan ninka ka shekeeya muslim ma aha maalinkii uxud iyo abu sufyaan xoogo uu naga buubsaday uu noo hanjaabay muxuu yidhi tilka bitilka uri toddobaatan baad hadda kor iga anna toddobaatan cumar baa dhawaaqay laysuu sawaa buu ihi qatlaakum fi الnaar waqatlana fi اljanna nabigu sadaqta buu ihi calayh الsalaaة wasalaam masale maqtuuca weeye gaal gaallima ku dhintay baa jannogeli ama noo naxariisani wax hadda la wado oo ururkii yaxya uu ka soo baxay ay wadaan weeye akhwaan muslimiin iyo shayaadiin wax la garan waayo iyo niman aafoobay oo habcay warkood iska ilaaliya waa shaki fi اdiin ashaku fi asaas اdiin wey yaxya waan saaxiibaanna waan ku halqabsanayaaye waxba salafiyiin baa yaa soo ku soo birayba salafiyiin kuwaa meehe salafiyiin baa hadda naga daray buu leehay almuhim hawsha iska oga waxaa kaloo ku jira xadiidka mar kalaan ka hadli doonaa kitaabuljanaas buu sheekhu keenay masaa'il buu keeni doonaaye waxaa kaloo ku jira ambiyadu xaqooda xadgudubka iyaga lagu xadgudbay inay cafiyi karaan nabigu hawshaa waa ku halqabsan jiray markii uxud lagu dhibay ee nabigu dhiiggiisi la daadiyey dhooshiisi la jebiy waad garanaysaan allahuma kfir liqawmi fa inahum laa yaclamuuna buu yidhi culamadu waxay leeyihiin fiihi jawaasu alcafi can xaqika alkhaas saa darta nabigu dad ku xadgudbay ataa caaya nin baa ku yidhi waxaa tahay cadaaladdarraad ku dhaqmaysaa oo ma tiyadoo kanaad samaynaysaa masaasa haa raxima allahu laqad udiya akara min hada fa sabar ambiyadu marka xaq u leeyihiin xadgudubka loo geysanayo inay kugu cafiyaan haddayse laakiin kugu cafiyin gaalnimaad ku noqonoo naar ku gelaysaa waa mata adoo lagu qadfay maalan ama ruux lagaa dilay ama gacan lagu gooye ama dhib lagu geysta xaq khaasood cafin karta wey haddii ambiyada la yidhahda saa cid idinka agabxa naar baa quwaaxi mana cafin kartaan xooguu culays baa ambiyada ku iman lahaa karamkoodii akhlaaqdoodii sabarkoodii oo dhan baa baabi'i lahaa marka ilaahay baa siiye min raxmatihi xadgudubkoodkood loo geysta inay cafihi karaan ama wixii ilaahay ku saabsan cafis ma gala asagu xaqullaahi wa xaqu lcibaad waa la kala duwaya wa can abi saciidin khudri radi allahu tacaala canh qaybta hore marka la leeya nabiyullaahi nuux bay ku saabsan qisadu uu nabigu ka sheekeeyey waa qaybta hore inta hore u dulqaadanaya ee uu raje ka qaba inay islaamaan ayuu odhan jiray allahuma اkfir liqowmi fainahum laa yaclamuun markii loo sheegay meeshay marayaan uu ka quusto ogaaday rabbi laa tadar cala ardi min alkaafiriina dayaara وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال نبgu wuxuu yidhi ma yusiibu اlmuslima ruuxa muslimkaa waxa asiibo min nasabin daal ah ma yusiibu lmuslima min nasabin ruuxa muslimka wixii asiiba oo min nasabin daal ah walaa wasabin ama xanuun ah wasabku waa maradka iyo jirada nasabkuna waa daalka iyo noogidiiyo tabardarrada walaa walwal ah walaa xasanin murug ah walaa adan dhibaato ah waa tacmiimin bacda takhsiis walaa hamin walbahaar ah xata shawkatu xata shawkata xata shawkati intuba waa la akhriya munxataadan baan marna caadifa ka dhigi marna qaaya ka dhigi xata shawkatu qodaxdan allaha ka dhigayo shaakuha la mudsinayo turqaysa ilaa hadduu jiro kafara allaahu rabbi wuxuu ku dhaafaa biha ay bilmusiibati min khaطaayah dunuubtiisa wax kaga dhaafaa maa yusiibu muslima muslimka ma asiibo marka maada hore naafiye ka dhiga markaa ma asiibo min nasabin daal iyo noogitaan iyo walaa wasabin xanuun walaa hamiga iyo xasanka iyo hamigu ma isku midbaa mise waa kala duwan yihiin waxbaa la isku celceliyaa waxaase loo badan yahay eh, hamigu iyo hamigu inay isku mid yihiin xasankuna uu ka duwan yahay wadaadana saddexdu kala duwan yihin bay dheh wadaadaha marka odhanaya saddexdu kala duwan yihin baa saxan hamigu waa balaayadu markay kugu soo socoteed ka qoobgarinayso balaayadaa soo socoto marka talowsay noqon doontaa maxay kaa soo reebi doontaa maxaa adduunku beeqaami doonaa baad ka walbahaaraysa midda noocaasa marka soomaaliya walwal bay tidhaahdaa waxaa soo socdeed ka walwalayso idkijculul qabto walwal baa la yidhaahda markay kugu fadhiisatoy dhacdana waxa ku haya xasan baa la yidhaahdaa markay kugu habsatana xasan baa la markaa soomaliya waxay u taqaanaa hmm? murug baa la yidhaahdaa marka intay kugu dhacda kaa tagto raadkay kugu reebto ee tiraanyaha ah, ee xanuunka ee laxawga ee urtada kugu reebana maxaad tidhahdaa tiiraanyo ama walbahaar marka murug walwal walbahaar tiiraanyo waxaad doontaan ku sheega almuhim balaaya kugu soo socota mid kugu fadhida iyo mid kaa tagtay haraatida kugu reebtay waa intaa uun ilaahay waxaasu dhambaana dhaafi walaa hammin walbahaar ama tiraanyo xata shawka yushaakuha ilaa kafara allah rabbi wuxuu ku dhaafaa biha ay bilmusiibati min atakfiir altakhtiyatu wsatr min khataayahu dunuubtiisa xaggood bu wax kaga dhaafaya wahada fadl اllahi subxaana wa tacaala aad baa laisgu khilaafaa masalada marka saddex madhab baana ku jirta waxaad ogtihiin addoonka wax laga abaalmariyo wuxuu shaqaystoo kasabkiisa awey waxaa adugu aadan shaqaysanin oon kasabkaada ahayn in laga abaalmariyo oo dembikaada lagu dhaafo waxaad shaqaysata maaha waa fadl min allahi subxaana wa tacaala musiibada imanaysa min allah adumaadaan shaqaysan mana lihid hamigan iyo hamigan iyo adaha iyo dhibkan waxa dhan waa maxay waa masaa'ib kawniya qadariya waxaad u shaqaysatay maaha haddana dembigaada lagu dhaafaya madhabka saddex madhab ku jirta wadaadda waxay leeyihiin karaafi iyo ciise cabdisalaam iyo qurtuba ay ka mid yihiin musiibo walboo kugu timaad waxaa lagaa ajirsiin dembigana lagu dhaafayaa markaad ku sabirto aladiina idaa asaabatum musiibatun bay ku dheggan yihiin aayadaha ah iyo addoonku waxaa laga cabaalmariyaa un camalkiisa lahaa maa kasabat wa calayha adiladaasay dareeriyeen imaanka rayigoodu waa daciif ra'yigoodu waa daciif ra'yiga labaad waxaa weeye wax walbo musiibo kugu yimaada marnaba ku khasaari maysid hadday musiibo kugu dhacdo xaggana aad ku sabirto musiibada kugu dhacday dhicitaanka keliya waxaa lagugu dhaafaya dunuubtaadii musiibada qudhigeedu kugu habsatay ama ku sabir ama ku sabrin dembigaadaa lagu tirayaa man yacmal suu'an yujza bihi wey waa ciqaab kugu timid dunuub aad ka toobi keeni weyday iyo waxaad qulubtoo fara badanoo kugu go'naa yaa ilaahay naxariistiisa uu rabaa inuu kaa tirtiro xanuunkan iyo laxawgan iyo waxaan kugu imanay iyo cudurkan iyo dhibaatadan iyo caruurtan dhammaanaysa iyo caafimaad darrada waxaaso dhan waxaa lagaaga tirtiraya dunuubtii xadiiskuna wuxuu ka hadlay masaa'ibtu in lagu tirtirayo dunuubta ajir in lagu siiyo iyo in dembi lagaa tirana waa laba kale masale yidhaahdeen musiibo walboo kugu timaadda ku sabir ama ku sabrin dembigaa lagaaga tirtiraya haddii aad ku sabirtana haddii aad ku sabirtana musiibadii qudhigeeda dembigaa lagu tirtiri sabirkaadina ajir gooni a lagaa siin wainagii waan soo mari doonnaa axaadiida qaarkood nin walba musiibo ku dhacdo dembina waa laga tiraa xasanana waa loo qoraa xasanada waa sabirka dembitiriduna waa cuquubada ah walidalika alxuduudu kafaaraat madhabkaasaa u fiican nimanna waxay leeyihin madhab saddexaada ah. ruux muslima musiibo walboo ku dhacda ajirna waa lagu qori dembina oo lagaga tiraya axaadiis badan bayna daliishadeen madhabka labaad ee dhexdaana sax ah oo adilada lagu jamcin karaa dunuubta la dhaafayo masaqayrba mise wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal qaala wuxuu uhi saxaabiga dakhaltu cala اnabiy nebi maxamed baan u soo galay oo fii riwaaya ataytu الnabiya fii maradihi maradkuu nabigu u dhiman jiray ku xijaaban jiray buu yuu u soo galay suubanaha wahwa yuucaku asagoo la kaarinayo wahwa yuucaku asagoo la kaarinayo qandha iyo laxaw uu hayo faqultu waxaan ku uhi ya rasul rasuulka ilaahayow inanka adugu tuucaku waa lagu kaarinayaaoo laxw baa ku haya wackan qandho shadiidan daran qaasu bn wuxuuhi ajal nacam buui waa nacam weeye macnan wa wasnan ajal nacam bay la mid tahay macnan wa wasnan ini ucaku waa lay qandhaysiiya waa lay laxawbiyaa kamaa yuucaku rajulaani minkum laba ninoo idinkii ramisay u qandhadaan baan dhabal baa lagu qabanayaa mudaacafu laba xanuun baa qabanaya laba ninoo bani aadan xanuunkii qaban lahaaba anuu i qabanaya qultu waxaa nabi alla ugu fahme saxaabigudi daalika arrinka in laba qandha lagugu qabaday oo laba xanuun ku qabanayaan oo laba laxo ku qabanayaan wuxuu ka yimid anna laka ajriin soo ma aha inaad laba ajir leedahay annagu meesha hal xanuun laga ajirsiinayo laba xanuun ajirkood lagu qoraya nabi allow qaala sub wuxuu ihi ajalhaa waa sida daalika kadaalika arrinkaasi qandhada labadee lamaanaha laba ajir bay wadataa maa min muslimin muslim ma jiro yusiibhu adan dhibaataya asiibayso shawkatun famaa fawqa atankiiru waa litaqliib atankiiru huna litaqliil weeye shawkatun qodax yarna allah ka dhigo iyo wixii ka badan iyo ka weyn shawkatun qodax yar famaa fawqa iyo wixii ka weynba ilaa haddii addoonka muslimka uu dhib un ku yimaado walbahaar yarna allah ka dhige adoo sii jeedo dhabarka lagaa qabto naxay ajirba lagaa siinaya wahda lagu eedboodo ajir baad ka helaysa kii wah yidhina hee dembi buu ka helayaa ila uu kaa nixiyey ila lama ogolayni ilaa hadduu jiro kafar allahu ilaahay baa ku astura biha ay biاladiyati wاlmusiibati sayi'aati xumaanihiisa buu rabbi ku tirtiraya kamaa taxutu الshajaratu say geedku u daadiyo waraq aha caleenteeda ay u daadiso ayaa dembiga asagana looga hoobinaya fii xadiiin aakhar waxaa ku yimid macnahan xataa yamshi cala alardi wamaa calayhi khai'a xanuuno badan baa kugu iman xanuuno badan baa kugu iman dembigii baa lagaa hoobin waa lagaa hoobin waa lagaa hoobin idan waagi dam adoo dembila'aana ayaad adduunka soconaysa idan meesha maxaa ka soo baxay albalaa'u waa fii muqaabili annima fii muqaabil anicma inta ilaahay kuu nicmeeyey iimaankaadu iyo yaqiintaadu iyo tawakulkaadu iyo magacaadu iyo sharaftadu la egtay in la eg baa lagu imtixaanaya wadaadka miskiinka daciifka low sahalkaa iyo saalixiinta si loo imtixaan maayo ashaddu annaasi balaa'an alambiyaau uma alamlu falaml ilaahay waa naxariis badan yahay haweenka nebi maxamed dumarkale isku mid ma aha man yaأti minkuna bfaaxishaة mubayin yudaacaf laha اlcadaabu dicfayn gaaladuna waa sidaasoo kale mid walba midkuu ka dhib badan yahay waa ka naar badan yahay muslimiintuna nin walba ninkuu ka qiimi badan waa ka imtixaan badan yahay hadduu kaa imtixaan baddo darajooyin badan buu helaya waa kaa janno badnaanaya waa kaa meeqaan badnaanaya saasaan yaa meeshay ku jirto wاlwacku muttafaqun calayh alwacku wuxuu ihi imaamku nawowi fasirkiisii maqulxumma maugu waa aarka ashida wاlxaraara maiga luat caalb la alwacku waa maxay maqtu lxuma waa qandhada kaarkeeda humraheediiya kaarkeeda wey waqiila waxaa la yidhi wackugu ma ahe eh, kaarka iyo xumad ma aha qandhade waxaa weeye alxuma qandhada qudhigeeda wey kaarka ma ahe eh, waa iyada qudhigeeda iyo xanuunkeeda caadiga ah maqtigu waxaa weeye tacabka daalka uu ka tegayo diifta uu ka tegayo maradku walina halkaasay la mareen an abi hurata radi allahu tacaala canhu halkan xadiiaan ku khatimaada waa in yaray soo saad maaha qaala rasul sal l slam rasuulka ilah wuxuu yihi man yurid illaahu bihi khayran man yurid illaahu bihi khayran ilahay khayr wuxuu la doono yusib minhu waxbuu ka gooyaa ilahay ruxuu khayr la doono waa halaakeeyaa xoolaha lagaa taaban caafimaadka lagaa taaban jidhkaa lagaa taaban waa lagu dhibaatayn khayr buu rabbi kula doonayaa darajo rabbi u raba inaad gaadho gaari leedahay camalkaada ku gaari leedahay marka lagu qanjirinaya xoogo waa lagu yarqaban xasan albasri wuxu uhi waxaan soo gaadhnay saxaabiya taabiciin midkood haddii dhowr mid uu caafimaad isku arko uu walbahaaro u murgo heelow maxaa kugu dhacay dhowr bari ma qandha nin buu leeyahay war waa waa un socdaa ilaahay miyaa nacay marka lagu soo booda y asagoo farxsamaad u tegi buuri seeta alxamdulilah waa lay soo booqday bishaaro xalay ma seexan xaqano culus khayr weeye innaguna meeshaa meel baas weeye waad leedahay anoo caafimaad qabaan imid maalinkaasaba yaa lay taabtayba yani waa kala duwanay isku meel ooma socono dadka ayaga isku meel ooma socon innagaa sheeganayna mooyaan isku meel soconne isku meel ooma socon man yuriid illaahu bihi khayran ilaahay khayr la doono yusib minhu uu ka asiibaa oo bimacnaa masaa'ib iyo xanuunu rabbi ku sii daaya uu leeyahay ajr ka helo ama dembi ha loogu dhaafo bacdu nusakna yusab minhu waa la ahriya waa isku mid uun walaa waxay dhahn ku fiican wixii dhibaatayn ilaahay toos in loogu tiiriya ma fiicinee wanaaggaa rabbi loo tiiriyaaye wa idaa maridtu fawa yashiin baa laisku ogaaye wixii dhibaatayna yusab minhu xaggiisaa laga asiibaa allah hawsha wata laakiin afgobaadsi baa la waxa maya waa isku mid dhib ma lah idan idaa axab allahu qowman ibtalaahum faman sabara faman radya falahu ridla waman jazica falahu ljazac idan sidaas wey ilaahay qoomkuu jecel yahay buu imtixaanaaba haweenkana tala jecel yahay umbaa la dhurbaaxaa sidaa mata mise maa mise waa shuqul ogaadeen rawaahu lbukhaari wadabatuu waxay ku xarakeeyeen yusib waxay ku xarakeeyeen bifatxi saadi saadkoo la kordhabo yusab lilbinaa'i lilmajhuul wa kasriha yusib ood soo marteen wallah subxana wa tacala aclam